الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى باب من تعوذ بالله من الكسل wuxuu ku saabsan yahay man tacawada billaah qofka ilaahay ka magan galaa min alkasali wahsiga alkasalu alfutuuru can الshayi maca alqudrati calى camalihi alfutuuru can الshayi maca alqudrati calى camalihi waxaa la yidhaahdaa qofku inuu ka noogo ka daalo ka cajizo shay samayntiis iyo la imaashihiisa isagoo awood u leh inuu la imaado oo samayn kara ithaaran liraaxati اlbadani cala atacabi ithaaran liraaxati lbadani cala atacabi isagoo ka horumarinaya nafta raaxadeeda iyo badanka raaxadiisa waxaa dhibkeeda ka soo gaaraya waxa uu qaban lahaa shay muhima oo faa'iida ugu jirto manfacadiisa oo hadduu isku dayana uu la imaan karo yuu ka wahsani hadduu la isku dayana waa qaban karaa laakiin muxuu ka hormariyey badankiisa u uraaxayntiisa wallaahi hurdaay haysa xoogo waan yarnasan hebel baan la sheekaysan meel hebel fiir fiirsashadeedaa i dhaafi waxaasuu ka hormarinaya wixii muhimkaa mar walbaba waa ka waa ka gaabinaya taasa waxaa la yihahda alkasal waa qof marka dibjira waay oo weligiiba aan keyrkiis raacaynin oo wixii la qabsanayo keyrkii ay qabsanayeen mar walbaba waxyaalo aan macno lahayn atacallulu biashyaai alcaliila waxyaalo aan macno lahayn oo tabar lahayn ayuu mar walbaba cillo ka dhiganaya kaasaa waxaa la dhahaa kasuul kasuul baa la yihahda waana waxa dadka inta badan reebay ee banjariya ee waxqabad iyo waxtar u diida waay hadday noqoto nolosha adduunka iyo waxqabadka adduunka hadday noqoto mas-uuliyaadka iyo xilalka dadka haya oo oy gutaan shaqadoodii hadday noqoto dalabatulcilmigii iyo barashadii cilmigii iyo higsigii hadday noqoto dacwadii iyo ducaadii iyo culummadii laftirkoodii injaaskoodii waxqabadkoodii intaasoo dhanba waxaa weeyaan wax yar oo nafta iyo badanka ah raaxadiisa ah laga hormarinayaayo waxay qaban lahaayeen oy jiiri lahaayeen wax ka keeni lahayen o dhan ba waxaasaa hortaagan marka waa qof markaa aan awooddii ilaahay siiyey ka faa'iidaysanin waay iyo qudradii ilaahay geliyey subxaana wa tacaala waxaa kasoo horjeeda waxa la yihahda cajis iyadoo nabiga ilahi waa ka magangeli jiray cajisku waxaa weeyaan cadamu qudratu shay wixii maba keri kartidba xarigaad qabataba waa kula go-aya waxaad injaasin karta ama aad qaban karta maba lahabo waxaad qaban kartaba ma jirto dadadkii wax qabta adig waa kaa soo boodaysaa un taasaa cajiska lalaha isaguna kasalkuna waad kari kartaaye yaa meesha kaa dhaqaajiya hebel wax uu baran lahaa hadduu isku dayi lahaa iyo hebel fahmuu leeyahy hadduu dadaali lahaa iyo hebel saasuu ahaan lahaa hadduu saa ahaan lahaa iyo waxa lagu hayo waa saas waa wax ilahay laga maangalo amraad cudurro dadka ku jirta wey ilahay laga maangalo u baahan qala xadahanaa cabdullahi qala xadathani leyth qala xadathani ibn اlhaadi can camr ibn shucaybin can abihi can jadihi saxaabi wey jadkaas cabdullahi ibnu camr ibn اlcaas wey lanna shucayb ibnu muxamed ibn cabdillahi wey jadkaasna waa jad shucayb wa huwa cabdullaahi بن camr بن caas asahmi radia allahu canhuma saxaabiyun ibn saxaabi min alcabaadilati alarbaca buu kamid ahaa qaala wuxuu yihi cabdullaahi bnu camr samictu nabiya nabiga sala allahu alayh wasalam baan maqlo yaquulu leh allahuma inii acuudu bika min alkasal ilaah wahsi baan kaa magan galay iyo walmaqram maqramka manaa khasaarana waa la yihahdaa inuu qofka uu khasaaro un jilbaha goosto oo deeymo ay soo raacaan iyo inuu qofku daymoobo maqram daynta oo tii caaisha ay weydiinaysaa nabiga alayh salaam ay dhihi jirtay yaa rasuulallah ma aktara maa tacawadu billahi min almaqrab maxaa ka badan badanaa intaad ilaahay ka magangelaysa maqramka markaasuu nabiga alayh salaam wuxuu yihi qofka hadduu gariib noqdo dayn ay la godo madiin uu noqdo de mar walbaba waxaa weye waxbuu ku sheekeen been buuna kshe ku sheekayn ballan buu qaadi ballantana waa burinayaa yani waxuunan haynin yaa hadda la weydiini war wixii maad keenti bal bishan yaan bixin doonaa saasa qabsatay qofkanu iskaga fujinayaa marka laba sifo oo xunxun baa laga dhaxlaa inta badan daynta gaar ahaan qofka haddii uu barto oo naftiis dabeeca u barato inuu xaajaadkiisa iyo duruuftiisa oo dhanba deyn uu ku kabo oo kamaaliyaad uu ku raadiyo waxyaalo lagaba maarmi karo uu deyn mar walba ku raadiyo ya markaa qofka waxa weeyaan dhibaato badan baa ugeysanaya marka dambe waxay unoqonaysaa dabeeco iyo dhaqan bay unoqoni markaasuu dee laba xun xunoo sifa xuno been sheegay ballan ka baxo ayaa ku dhacaysa iyo murug habeenkii uu ku murgay iyo cabsi maalintii ah iyo waxaasaa gaaraya qofka sagaha laakiin qofkii markaa wuxuu u baahdaa deyn qaata niyadan hagaajista niyaddan hagaajista ducada nabigaa ku dhici sala allahu alayh wasalam nabigaa u duceeyey dadka deynta qaada laakiin niyadooda ay fiican tahay oo dadaalkooda iyo niyadooda ay wanaagsan tahay maxay tahay ducada nabiga sheegi kara allahuma ah, qaal rasul lah sal slam man akada riwayat lxadid bilmacna manta man akada amwaal annaasi adallahu canhu waman akadaha yuriidu itlaafaha atlafa allahu canhu oka ninka xoolaha dadka qaado walidaalika qaar umahaadka muminiin kamida ah deyntii qaadan jirtay markaa markii la dhaho waa seena ducadii nabi maxamed sal l slam baa jirtay qofkii maalka dadka qaadanaya inuu bixiyana ka go-an oo mar walba wax alla wuxuu helaba uu bixiyo ilahay baa ka gudaya subxana wa taala ilahay ha ka gudo ducaada ka waa saas marka wa waxaan magan gelayaa allah bika adiga waxaan kaa magangeli min fitnati lmasiixi dajaal masiixu dajaal fitantiisa sharu gaayibin yuntadar waxa la sugaayo oo noo imaan doona waxaa ugu shar badan weeyaan shar ka weyn ma jirto fidnada diinta kaasoo gaadha diintu ninkaasi sallid ku yahay oo ummadda ka fidnaynayaa marka wax ilaah laga magangalo ilah soo gaarsiin sharkiisa naga badbaadi acuudu waxaan magan galayaa bika adiga min cadaabi naar naarta cadaabkeedaan kaa magan galaya masixu weeyaan diin iyo duunyo midun dooru ku dhahaya diin iyo duunyo dadkuna intooda badan adduunyay raadinayaan ah adduunya raadis wey hadday diinta kaa gasho xagga adduunyada waa ku dhamaatay oo qofka maarata loo fadhiisto xagga masruufkii iyo noolashii iyo adduunyadii haddii loo loo laga galo oo la yiraa imaa wey imaa dad badan baa kaniisadaha isku shubi dad badan baa gaarada isku dhiibi dad badan baa dhihi hadhow waan toobad keeni doonaa dad badan baa yaa waxanba run moodi oo dhihi maxaa daan muslim naha gaajadana nagu dilayaa marka ninkan fitna badna badan buu wataa waa nin khadaaca ah oo fitno badan wata wey ah, dhib badan buu wataa xadiidku xasanu saxiix weeyaan axmed ah, iyo nasaa-i iyo eyrba waa soo saareen qaala lmusanifu xadahanaa muusa qaala xadahanaa xamaadu qaala akhbaranaa moxamed ibnu ziyaadi can abi hurayrata radia allahu canhu qaala kaana nabiyu sala allah alay sl nabigu wuxuu ahaa yatacawadu billahi ilahay kay ka mahangala min shari lmaxyaa nolosha sharteeda walmamaati iyo geerida sharteeda nolosha intaa qofka uu nool yahay inay shar soo gaadho shartana waxaa u badan midajiinta qof ka soo gaadho walmamaat iyo geerida oo ay ka bilaabato qabriga iyo su-aashiisii iyo fitnanteeda sharteeda fitnat alqabri fitnat almaxya walmamaat baan soo maray wa cadaabu alqabri qabriga cadaabkiisa ilahay ka mahangeli jiray wa shari lmasiixi masiix shartiisa masiixi addajaal ee dajaalkaha alkhadaac almufsid almudil fasaadka badnaa ee dalaalka badnaa wax dadka baadeenaya khadaacada badnaa khayaamu wax ku shaqaysanaya tamwiiya sixir ku shaqaysanaya xaqaayiq maaha waxa uu wato wax badan baa isdamarsan markuu nabiga alay slam dhihi jiray mida naarta uu ka dhigayo waa janno waxa uu janno u dadka oga dhigayona waa naar saasuu nabi sala allah alay wasalam yiri xadiid saxiixa weeyaan fi saxiixayn kusugan baabu wuxuu ku saabsan yahay man lam yas'al illaaha qofkaan ilaahay weydiisanin oo ilaahay baryin yaqlab caleyhi ilahay waa u cadhoonaya ilahay waa u cadhoon bicagsi ibni aadam ibni aadamku waa cagsi haddaad su-aasha ku badiso oo barbarido waa kuu cadhoonaya laakiin allah haddaad su-aasha ku badin weydo ama aad baryi weydo waa ku caroonaya subxana watacaala marka kariim wey ilahay alla waa alla kariima ah, deeq badan jawaad ah raxmad badan xaliim ah dulqaad iyo isku darsadeen raxmad iyo fadli iyo mxuu ahaa waxsiin iyo deeqsinibo gacantiisa ilaahay subxaana watacaala waa way buuxdaa saxaau leyli wanahaar buu nabig ala slam yiri habeenii maalinba waxbuu bixinaya roobkiiba dhulkiiba ma cirkiiba ma barwaaqadiiba ma caafimaadkiiba ma awlaadiiba intaba ilahay baa bixinaya axad kaloo sheegan kara ma jirto saxaau lleyli wanahaar maalintuu adduunka abuuray ilaa maanta ilaa qiyaam saaca intaa waxuu bixinaya waba kama nusqaamin marka qofki ilaahay weydiisan waayo fadligiisa muxuu ka dhigan yahay wuxuu kadh ka dhigan yahay qofka noocaasa annahu takabr mutakabirun cala allah wa mustaqnin can illah mutakabirun cala allah wa mustaqnin can illah labadaa sifu isku darsaday ko hortu ilahay buu iska weynaysiinayaa tan labaadna inuu ilaahay ka deeqtoomu muujiyey qofka ilahay weydiisan waayo waxba oo ilahay ba aan beryeyninba ilahay buu iska weynaysiinaya inuu tawaaduco gacmaa kor u taago madaxa lalmiyo oo ilmeeyo allah u dhaho yaa rabbi dhaho yuu iska weynaysiinaya o leey aniga saasay ka dhigan tahay lisaanu xaalkiisi ama lisaanu maaratay xaalka ku jirta tan labaadna waxaa weeyaan mustaqnin cala ilaahi weeyaan oo ilahay buu kadeiska ka deeqtoomaya soon ilahay ka deeqtoomi karin oo hawadiisa neefsanaya oo caafimaadkiisa haysta oo barwaaqadiisa haysta oo noloshiisa haysta oon daqiiqad ilahay ka maarmi karin haddana wax ilahay ka deeqtooba buu u egyahay o iska dhigaya iska dhigaya marka waxaa weeyaan qofka ilaahay uu waafajiya ducada iyo allabariga iyo gacmo koritaagga qofkaa asagaa khayr badan buu ilahay u gartay mahmaa qofka uu ilaahay baryo oo gacmaha kor u taago qofkaa khayr badan ba ilahay u gartay ogaada waxaadna moodaaba in baryaha isi yaraanayso gacmo kor utaagiddii iyo allabarigii iyo isbahanbihintii iyo dadku waxaad moodaa inayba kusii yaraan markaad waaqicooda aad fiiriso kolley khayr badan baa ku jire lakin waxaad moodaa inay nagu yaraanaysa arrinta ayadan inta in lagu yaraanaysaad moodaa qaala xadathana cabdullahi bnu muxamed qaala xadathana marwan ibnu mucaawiya qaala xadathana abulmaliix subayxun qaala xadathana abu saalix dakwan can abi hurayra radi allahu canhu can inabiyi sala allahu alayh waalih wasalam qaal man lam yas'al illaha qofkaan ilaahay weydiisanin qadiba allahu caleyh ilahay baa u caroonaya allahu yaqdabu in tarakta su'aalahu wa tarabna aadama xiina yus'alu yaqdabu fasl اkriim اladii abwaabuhu laa tuxjabu fasl اkriima اladii abwaabuhu laa tuxjabu allaha kariimkaa in albaabihiisa la xijaabaynin allahaas muxuu isku darsaday isagoo w u wax gacantiisa ka maqan muusa jirin wax kastaba haya iyo haddana isagoo deeq badan subxaanahu wataala sifaatkiisa qiimaha badan bay kamid tahay xadathana mxamed bn cabdilahi qala xadathani xaatim bn ismaaciil an abi marixin an abi salix akuuziy akuzi buu leh abu hurera dukawneda kawan ma dhihi jir qaala samictu aba hurayrata yaquul qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam nisba wey man lam yas'alhu qofkaan alla weydiisanin yaqdab caleyh waa u cadhonaya maxaa yeelay addoonnimadii buuna muujinin iyo alla maaragtay inuu u baahan yahay waana iskibrinayaayo ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahanama daakhiliin wey ibaad ducadan aad baryaayo waa cibaado cibaadadu waa alinqiyaadu walkhuduuc watadallul loo subxaana watacaala laisku dulleeyo oo ilaahay baahi loo muujisto oo qaala xadaanaa cabdاlwari an cabdاlcaزiiz ibn shayb an anas qaal qaala rasuulu lahi salى اlahu alيh waalih wasalam nabigu wuxuu yihi idaa dacawtum اllaha ilaahay markaad weydiisanaysaan ducaa facazimuu gooya fi ducaai ducada ducada cazmiya ducada mucallaqa ka dhigine ilaahay maaratay waxaad weydiisanayso ilaa isiitaas u dheh oo haddaad karti iyo haddaad doonto iyo hadhihin walaa yaquulana axadukum yuuna dhihin in shita ilah haddaad rabto facdinaysi fain allaha laa mustakriha lah ilah wax maba jire laa mustakriha laa mukriha bay ka dhigan tahay qof ilaahay ikraahi kara ma jirto oo wax ku khasbaayo ku dirqinaya mashiyadiisi waxba ku socdaan marka markaad in shita tiraahdo kaana waxaad moodaa ilaahay inuu hadduuna karaynin haskaba dhaaf aad leedahay marka arrinkaa lama baahna factinii ilaah isii ilah waa waa igal saas toos u dhow xadidku saxiixeyn kusuganya qaala alimaamu raximah llah cabdullahi qaala xadathana abu dawuud qaala xadathana cabduraxmaan ibn abi zinaad can abihi can aban bin cuثmaan ibn cafan radia allahu canhuma qaal samictu cuثmaana cuثmaan baan maqlay ibn cafan radia allahu canhu amiir lmuminiin qaala wuxuu yihi samictu nabiya nabiga alayh salaam baan maqlo yaqulu leh man qaala qofkii yihahda sabaaxa kuli yawmin maalin walba subaxdeeda iyo waaberigeeda wa masaa kuli laylatin habeen walba galabtiisa qofkii yidhaahda halaathan halaathan saddex saddex jeer bismi illaahi aladi laa yaduru maca ismihi bismi illaahi magacii ilaahay baan cuskanaynaa oan magan gelaynaa aladi alihi laa yaduru una dhibaynin maca ismihi maciisa meel uu joogo maciisa magaciisa magaciisa magaciisa la jirkiisa shayin waxba una ku dhibi karin fi lardi shaygaasoo fi lardi ardada gudaheedaha walaa fi sama ceelka gudaheeda ah wahuwa allah samiic waa allaha maqalka badan alcaliim wax walba wax walbana og ninkii intaa yidhaahda lam yadurahu shay shayun wax dhibaayo ma jirto wax dhibi ma jirto asmaadii ilaahay oo dhan bima fiihi ismu lacdam baad marka ayaad magan gashay asmaadii ilaahay oo ismulacdam ku jira ayaad ilaahay subxaana watacaala ugu tawasushay ood magan gashay ood ictimaaday bismi illaah aladi laa yaduru maca ismihi ilahay isimkiisa magaciisa ismigina waa iska mufrad mudaaf yufid cumuum maa asmaahi ilahay magaciisa shayun waxba kuma dhibaayo bismi illahi ba haddaad ku dhegan tahay wax kudhibi ma jirto fi ard ardada gudaheeda walaa fi sama cirka samadi ardood wax ku jira kudhibi ma jirto magaca ilaahay maciise marka magaca ilaahay ee haddii la qabsado ardo iyo sama midba mid wax ku jira u kudhibeynin magaca ilaahay anoo cuskanayo ayaa bismi illahi ilaahay wey bismi wahuwa samiic lcaliim lam yadurahu shay ah, ilahina waa samiic wax walba waa maqlaya xogta wax walba oo lagu hadlayo ama shirqoola ama dhagara ama idib la-aana wax walbana waa ogyahay qulubta xataa wax ku jirta qofkaasaa yihahda waxba ma dhibo shaygi un baa le wax dhibaa ma jirto ah wa kaana asxaabu asaabahu darafun min alfaalij hadalkaa waxaa akrinaya oo noo soo wariyey cuhmaan nooga wariyay abaan bin cuhmaan marka abuzinaad baa wuxuu leeyahay abuzinaad ninka la yihaahdo yaa wuxuu leeyahay wa kaana aabaan wuxuu ahaa ninka aabaan la yidhahda sheekayga wax ii akriyay cuhmaan bin cafan wiilkiisa xadiidka ii sheegay wakaana wuxuu ahaa asaabahu ku ku dhacay darafun ay nawcu nooc oo min alfaaliji faalij kamid a ah. faalij waa cudur oo labada dhinac mid ka mida ah ridaya dhinac idil baa eber qofka noqon dhinac baa eber noqon oo gacantii iyo lugtii wixii bujiidi hadda dee cudurro badan baa keena oo waxaas ay kamid tahay dhiikarka uu kamid yahay eh, eh, waxaa la yihahda corostrolka kamid yahay amraado badan baa hadda loo tiiriyaa oo eh, dhiigga intuu istaago deen qofka uu eber noqonayo marka waxaa ahaadaba waa cudur xun oo nasal allahi asalaam alcaafiya qofka maaragtay naafa ka dhigaayo gacan iyo lug umuujiidi mararka qaar waxaa dhici karta inuu meelaha nukaaca shawkiyada inuu uu galo wax galo yaa dhici karta nuqaaca shawkiya yani dareeratada dhabarka iyo duudka mara yaa wax geli karaa markaasu deen gacan waxaa nin axadul oo ducaadda kamid a oo intuu meelahan muruq muruq ahaana iyo kasoo baxay oo uu halkaa taabtay iyo gacantii isagoo suus ka ficla maalka soo gacan lug jiiday dhikar male waay kale male hidiyaa la geeya markaasaa lasoo abrisho war soo qalay w laga soo saaray fay sidii bu ilahay subxana wataala allama insan ma lam yaclam waxaa weeya cibaad allah tadawa ya cibaad allah faina allah lam yunzil daan ila anzala lahu dawaa wax kasta cudur oo lasoo dejiyay daawadiis ilahay waa keenay subxana watacaala waa bogsada ninki waa waxbahaba yaraatee malaha xanuun iyo ujaaj qalooca marka ninkan isaga ah ee xadiidkan akrinaya ninkii akriya bismi llahi aladi laa yaduru maca ismihi shayun fi lardi wala fi sa wsamiicu alcaliim lam yaduru shay xadiidkaas nabiga alayh salaam buu akriyey waana aaminsan yahay saadiqulmasduuq nabigeena caleyh salaatu wasalaam ayuu ka sugan yahay xadiidka waa caqiidaystay laakiin isagii xadiidka sheegaayay baa waxaan arkay buu yihi wuxuu ku dhacay cudurka faarijka la yihahdo ayaa ah, ku dhacay oo dhinaca qofka eber noqonayo fajacala yanduru ilayhi ardaygii wuxuu guda galay yanduru inuu fiirinayo ilayhi aalaan bu saa u fiirinaya wuxuu isweydiinayaa ninkan xadiidkana waa kuu sheegay waarka falid baa ku dhacay waase fafatira waa gartay lahu ah, waa gartay aabaana ardaygan fiiradan dheeraadkeeda una ku aqoon jirin waa firaaseeyey tafarus buu ku sameeyey wuxuu ogaaday inuu dabagal ku hayo u leeyahay idaa kaana kadalika falima kada hadduu sidaa yahay mxua waxaan ugu dhacay faqaala wuxuu yihi aabaan ina alxadiida xadiidku kamaa xadatuka saan kugu sheegay wey waa xadiid saxiix ana run baan sheegay waan xifdisay nabi axmed oo saadiqulmasduuqan kaaga soo wariyey walaakinii anigu xaggayga haddaad ka hadlayso lama aqulhu ma dhihino ma akrinin ducadan dalika yowm maalintaa cudurka igu dhacay liyamdiya su u tago qadarullahi ilahay qadarkiisa qadarka ilaahay uu qoray baa sidan ahaa inuu igu dhaco xanuunkan marka qadarka asaga ah ducaa un hor istaagi karta ducadii markaa sina uun u hor istaagin waaba la hamaansiye ama xari waxbaa ku dhacay oo maalintaasi waa waxbaa si ka noqday bacda ragaasaad sheegaysaa marka maba dhihin bu yiri si qadarkii ilaahay ii qoray inuu xanuunkan igu dhaco uu igu dhaco aniga aan dhihin bu yii lakin hadduu kudhi u dhihi lahaa kuma dhaceen leannu laa yarud laa yarud lqadar ilaa adducaa hadii saxix wey yani qadarka ilaahay u qadaray duca unbaa unbaa radin karta ka hortegi karta ducadii markaa marka lagu talagalo de waxaa weeyaan waa lagu dabamarinaya a waa lagu dabamarin haddii markaa ilaahay wax u qoray oo qadaray uu kula magan yahay asbaabti asbaabti baa lagu gafinaya asbaabti baa lagu gafin xirsi baad waayn maalintaasi kaa noqon wayna dhacda arrinta ayada markaas warka waaa laga yaaba in lagugu soo maqan yahay marka intii un aad dadaali karta dadaal wuxuu ilaahay kuu qorayna ku sabir intii la dadaali karo adkaartan oo kale la laazimi karo oo lala imaan karo waxay kamid tahay adkaaru sabax walmasa midda subaxdii iyo galabtii la akriyay kamid tahay tii aa soo maray sayidul istikfaar maxay ahayd iyaduna ya soo ma aheen adkaaru sabax walmasa ayaduna sidaasay ahayd ah, ah. ayib yalilooy marka xasanu saxiix weeye baabo ducaai ducadii buu ku saabsan yaha cinda safi safka agtiisa marka safka la taaganya fi sabiil llahi loo taagan yahay safka fi sabiil marka la taagan yahay cadowgii iyo gaaladii baa lasku soo baxay oo maanta lashor taagan yahay markaa ducada ilahi waa aqbalaya subxana wa tacaala xiliyaha ducada la aqbala kamid ta xadathana ismaaciilu qaal xadathani malik can abi xaasim can sahl bn sacd isaacidiyi qaal saacataani laba xili tuftaxu waxaa la furaa lahumaa labadaa xili abwaabu samaai samada albaabaheeda waqala daacin baa yar qof daaci oo ilahay baryay yani daaci waa ilah baryay oo turaddu la ceeliyo caleyhi dacwatuhu dacwadiisa xilligaa qof ilaahay baryay oo ducadiisa la radiyo waa yartahay bu ayib waqalla waxaa yar daacin qof ducaysan oo turaddu la ceelin caleyhi korkiisa dacwatuhu xilligaas qofki ilahay baryay ducadiisa lama radinayo waa yartahay yani hadduu asbaga waxoogo ka taba aadaabti ducadi iyo waxyaalo kale ko maxay yihiin labadaasi xiina yaxduru nidaa aadaanka markuu soo xaadiro aadaanka markuu dhaco la aadaamo wey aqim jira weli aan la aqimin bayna alaadaami bayna bayna anidaai waliqaama wey aadaanka bayna alaadaani waliqaama aadaanka aqimka dhexdooda xilligaa ducada waa la aqbalaa waa xilli weyn insha allah xilli waasaca weeyaanoo maba caliilin maba markii la aadaamo ilaa aqimka waqti waa ku jiraba wasafu fi sabiili llah iyo safka markii lagu jiro fi sabiili llahi fi jihaad fi sabiili illah walidalika nabiga alay sl yowma beder waad garanaysaa maalintii beder ducada uu nabiga duceystay siduu ibtihaal u sameeyey siduu alla beri ilaa nabiga alayh salaatu wasalaam gu-i korka usaaraa uu ka dhaco skabaakasuu kor ugu taagay sala allahu aleyh ali wasalam waa xilli marka ducada la aqbalo wey baabu dacawaat nabiyi nabiga ducooyinkiisi sala allahu aleyh waalih wasalam ducooyinka nabiga in la barto waxay daawo ka tahay ko ducada nabiga alayh salaam waa maafuur waa waxyi akrinteedaasa ajir iyo thawaab laga helayaa laba waa jawaamic lkelim oo wax fara badan ood akrin laheed baa kelimo yar oo kooban oo duca nabiga alayh salaam baa ku wada koobaysa murtideeda aad u badan iyo macaanideeda iyo balaaqadeeda jawaamic lkelim weeyaan eregaa nabiga uu ku ducaysta alayh salaatu wasalam wax badan bay ku xumbaaraysaa marka in lala imaado la barto waa fiican tahay xadathana cmr bnu khalid qaal xadathana leyd can yaxya bnu saciid can maxamed bn yaxya bnu xibaan an lulua lulua mawlaat lansariya can abi sirma huwa malik ibnu qays weeyaane radia allahu canhu abu sirma malik ibnu qays radia allahu canhu qaal kaana rasuulu llah rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu ahaa yaquulu kii yihahda allahuma ini asaluka qinaaya ilaah waxaan ku weydiisanaya qaninimadeyda qinaau nafsi iyo qofka inuu naftiisa ay qanaaco leedahay wuxuu ilahay siga ku qanco iyo qinaaulmaal oo ayadana ku deeqtoonto maxaa yeele nicma almaalu saalix lirajuli saalix weeyaan labada way soo geli kartaa wa qinaa mawlaaya iyo mawlahayga aninimadiisa oo inuu isagana ani noqdo deeqtoomo xadiidkaa markaa waa xadiis daciifa weeye oo ninkaa lulu-a la yiraahdo yaa jahaalo ku jirta sanad kale waxaa kusuga indiraab ah, jahaalat lulu-a waliindiraabi sanadihi sanad kale indiraab baa ku sugan lulu-ahaasna waa waxa weeyaan waa majhuul wey majhuul wey marka qaala xadathana axmed bin yunus qaala xadathana zuhayr qaala xadathana yaxya can moxamed bin yaxya can mawla lahum can abi sirma an nabi mil xadidkaa hore isagoo mutaabaco weya kana laakiin waa ku jiraa isaguna eh, mxuu ahaa maxamed bin yaxya can mawla lahum buu isku yiri can abi sirma can mawla lahum mawlahaas marka luluahi luluhi ba lagu gabinayaa isagaa mawlaha qala alimaamu lbukhaariyu raximah llah xadaanaa yaxya bnu muusa qaala xadaanaa wakiic qaala xadaanaa sacd bnu awsin can bilaal bnu yaxya can shutayr bnu shakli bni xumaydin can abihi aabihiis oo shakli bni xumayda qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuul allah calimnii waxaad i bartaa ducaan duco antaficu bihi aan ka faa'iidaysto oo nafcisto ilan waa nafci eh waxba aad ku gaari ducada ilaahay ka barida baa laga yaaba addunya akhra inu ilahay ku liibaano oo liibaan ku hesho oo ilahay kaa aqbalo eekay bar marka saxaabadii weeyaan oo garanaya wixii ilaahay lagu baryi lahaa iyo luqadii lagu baryi lahaa way garanaya laakiin maxay rabaan ducooyinka jaawaamicda ehe nabiga caleyh salaatu wasalaam ee uu barayo tanay rabaan qaala wuxuu yihi nabigu qul waxaa tidhahdaa allahuma caafinii ilaahu caafi ilaali min caafini ilaali yani aafi caafinii min kuli aafaat aafo o dhan ilah ka badbaadi oo iga badbaadi min shari samci caafini iga caafi oo iga badbaadi min shari samci maqalkeyga shartiisa oo dhagahan dureere wax ka maqleen shar badanna way leeyihiinoo haddii qofka uu xumaan u ku dhegaysto xanta ku dhegaysto namiimadii ku dhegaysto lahwigii iyo heesihii wixii xumaa ku dhegaysto wixii marka dadka oo sirtooda uu ku dhegaysto waxaaso dhan shar sabci soo gelaysaa sharu sabci soo geli oo kufriga iyo nifaaqa iyo dadka xunee diinta kasoo horjeedo lagu dhagaysto oo deena raalli looga noqdo wa fiikum samaacuuna lahum mhm wa fiikum lahum buu ilahay ku eedeeyey oo kuwa dhegeysanaya kuwa xumaa wey wa basarii wa min shari basarii basarkayga iyo araggayga iyaguna shartooda oo araggaasi wax xun qofka inuu ku fiiriyo waa shar wax xun iyo munkar iyo macaasi iyo waxa wanaagsaneen inuu ku fiirfiiriyo ama maarata telefoon ha ka fiiriyo ama tv ha ka fiiriyo ama toos ba ha u fiiriyo wayaalaha indhaha marka maanta macaasida faraha badan bay kamid tahay inuu ilahay laga magangalo oo qofka hadduu barto oo naftiisa ay baratona waxaa dhici karta marka dambe inuuba gaadho xad idmaan oon iska keri karin marka in laiska ilaaliyo wey oo nafta marka hore laga dhawro laga toobad keeno laiska gooyo laiska xadfo wixii markaa telefoonada iyo meelaha ku jirjira la bartay la jaroo go-aan la gaadho allana loo cararo subxaana walisaani carabkayga carabkayda shar badan buu leeyahay de kufrigii iyo nifaaqii iyo xamti iyo namimadii iyo iftirihii iyo muxuu ahaa istihzihii iyo waxaaso dhan carabku soo maraa carabku soo maraa wa qalbii qalbigayga fitantii shartiisa kaa magangalaya in caqiida xun iyo wax xun qofka u aamino oo nafaaq ka galo qalbiga wa shari maniyi aniga manideyda shartayda shari maniyi waxuu ka wadaa zinada iyo farjiga wuxuu keenay iyo lakarka iyo xubinta taranka balaayada iyaduna ay keeni karto zinada iyo faaxishada kamid tahay qaala wakiic maniyihi yani wuxuu la jeedaa zina zinada walfujuur zinada iyo faajirnimada ah, taasna ilahi baan ka magangala ilahay laga magangalo wey maxaa yeelay qofka bini aadamka mar walbaba curda wuxuu khatar u yahay aafo iyo musiibo inuu ku dhaco marka ilahay laga magangalo ilahay maarata lagu cararo oo cuduradaas faraha badan ee socda inuu ilahay dadka ka badbaadiyo amraad badan baa socota maante cuduro badan baa socda o aafaad baa socde xadiidku saxiix weeyaan axmed iyo abu daawud iyo tirmidi iyo nasaa-i inta way soo saareen qala raximah llah xadathana qabisa ibnu cuqba qaala xadathana sufyaan athawri can camr bni murata can cabdillahi bni xaariin can ariiq bni qaysin kaana nabiyu nabiga alay salaam wuxuu yaquulu ka yihahdo allahuma acinnii ilaahay ii kaalmee walaa tucin ha kaalmaynin calaya korkayga korkayga cadaweyga ha uu kaalmaynin wansurnii ilaah ii gargaaro walaa tansur ha u gargaarin calaya aniga korkayga cadawga igu soo socday ha igu kaalmaynin wayasir ilhudaa hanuunkana ii fududee li aniga allahuma acinnii walaa tucin calaya ilah ii kaalmee oo nasrigii iyo guushii iyo kaalmihii iyo gargaarkii isii ee cadow aniga dhibaato ii geysan rabaa intaad ukaalmo siiso oo u sahasho aniguna ugu habsanin wey ugu dhicin allahuma acinnii walaa tucin alaya u kaalmen korkayga wansurnii ii gargaar walaa tansur calaya ah, korkayga ha u gargaari cadowga wayasir lhudaa li hanuunkana ilah ii fudude ah. hadii saxiix wey qala xadathana abu xafsi qala xadathana yaxya qala xadathana sufyan qala samictu camr bn murata qala samictu cabd llahi bn xariثin samictu dariq ibni qaysin can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaal wuxuu yihi ibn cabaas samictu nabiya nabigaan maqlay sala allahu alay wasalam yadcuu bihadi bihada isagoo ducada ku ducaysanayo duca qiimo badan wey rabbi rabbiga waa cindii i kaalmee walaa tucin calaya hayu dulka yani ha u kaalmeyna cadow wansur ii gargaaro walaa tansur calaya adow hay u gargaarin wamkur ilaahayow lii ilah i hiiliyo walaa tankur calaya haga hiilinin damkur makriga baxana waxa weeyaan yani alxiq cadaabaka biacdaayi laabi cadaabkaada canaweeye ilaah kusii daayo ana u ridin saasoo kale ka dhigan tahay makriga kalima lafdigaas eh, makrigaana sifadaas ahna waa qur-aan kariimka ilahi waa usugay wayamkuruuna wayamkuru llah laakin calaa sabiil infiraad loo lama imaanayo oo la dhihi maayo yaa maakir iyo allahu maakirun iyo la dhihi maayo laakiin sidan oo kale min baab eh, eh, yani markii ay tahay tajaanuska iyo wayamkuruuna wayamkuru llah yukhaadicuuna allah aladiina aamanuu wayaqdicuuna mxuu aha Ah. Ah. wahuwa khaadichum aw adres wahuwa khaadichum oka intaa ma nooga jeeda marka alى kuli xaal walaa tmkun alay wayasir lii alhuda ah, yasir yaa ifudude li aniga alhuda hanuunka ilaa hanuunka ilahay inuu qofku usahlo un baa heli ifududee wadada hanuunka iyo dariiqeeda iyo ifudu ishl wansurnii ilah i gargaar calaa man iga gargaar baaa calaya igu xadgudba qofka igu qooqa oo igu xadgudbana iga gargaar rabbi ijcalnii ilaahu iga yeel shakaaran mid shukrin badan laka adiga kugu shugreyn badan dakaaran mid kuxusid badan laka kuxusa iga dhig oo dikrigaada badiya maaa dikriga ilaahay maxaa lagu helaya aan soo maray ilaahay baa adna kuxusaaya ah, qur-aanka ilah ku sheegay fadkuruna adkurkum dakaaran laka mid adiga in badan kuxusa ilah iga dhig raahiban mid kaa cabsada lakaadiga kaa cabsada khashada iyo cabsida wey fi lkhalwati waljalwa dad haddaad ku jirto iyo haddaad keligaa tahayba cabsida ilaahi subxaana wa tacaala inaad ka baqdo mudwaacan mid ku adeeca laka adiga ku adeeca oo awaamirtaada yeelo ku maqla mukhbitan mid adiga kuu khuduuca oo kuu tadaruca oo kuu khushuuca ikhbaat alikhbaat huwa tawaduc walkhushuuc adiga kuu tawaaduca oo isku kala liida laka adiga iga dhig awaahan mid maaratay asaguna wuxuu lamid yahay eh, mukbitantu eh, lamid yahay awaaha mid oo eh, oohin badan oo khushuuc badan nabiyullaahi ibraahim alayh الsalaatu wasalaam baa lagu tilmaamay ina ibraahima laxaliimu awah muniib marka muniiban oo noqod badan toobadda agga toobadkeenka agga toobadkeenka marka awaaha waxa weeyaan waa xanuunka xumaanta iyo dambiga iyo laga xanuunsado laga xanuunsado oo ilaahay maarata loo taaho xaggiisa loo taaho loo cabsado yaa allah in badan lagu noqdo taqabal tawbatii ilaahu towbadeeda aqbal waqsil dhaq xawbatii idmigayga dembigay xawbada dhaha waqsil xawbatii dembigeydana ilaahu iga dhaq oo iga meedh waa kii nabiga uu lahaa kamaa eh, eh, eh, manaha yuraqa thawb labyad min adanas iyo bilmaayi wathalji walbardi iyo ayuu waqsil xawbatii ilaahu dembigayga iga dhaq waajib dacwatii ducadaydana ilaahu ajiib oo aqbal oo iga aqbal wathabit ilaahu sug xujatii xujadayda adduunyada intaan joogo wixii xujo ah oo khasmiga iyo dadka aan kula doodayo shareecada iyo difaaceeda ilaah xujadeeda ii sug qabriga markaan galana xujadeyda ilaahu sugoo su-aalaha malakaynka jawaabtoodii ilaah ugu sug xujadeyda igu sug wahdi qalbii qalbigayga ilaahu hanuuni wasadid toosi lisaani carabkayga dhaacadaada ku toosi waslul ilaahu siib sakiimata qalbii qalbigeyga xiqdigiisa xiqdiga iyo xasadnimada iyo amraada qalbiga ku jirta ee cudurka ah ee cibaadada iyo khayrka iyo daacada hortaagan in la qaado samada la geeyo ilaahu iga siib qofka inuu xaaqid noqdo oo cug dad uula fadhiyo ma fiicna waslun ilaahu siib sakhiimata qalbii qalbigayga xiqdigiisa iyo waxaa qalbiga gale qofka inaad uxiqdisood xasadaa cudurkaan ilahu iga qaado iga siib wey ah, iga baabi qala xadaثna ismaaعiil qala xadaثanii maliku can yaزيid bn ziyadi can mxamed bn kacb اquradi qaala mucaawiya bn abi sufyaan calى mimbari mucaawiya bn abi sufyaan amiir اlmuminiin radi allahu canhu saxaabiyu ibnu saxaabi weeyaan jaliil ah qaala wuxuu yihi umarada ninka ugu khayr badan bu waa khayr umara qaala mucaawiya bn abi sufyaan wuxuu yihi calى mimbari asagoo mimbarka saaran inahu laa maanica lima acطayta ilaahay buu markaa ayuu subxaanah watacaala baryaya inahu shaanya laa maanic wax mancin kara ma laha limaa acdayta waxaad allow bixiso walaa mucdiya wax bixin kara ma jirto limaa manaca limaa manaca allah ilahay wuxuu manciyo iltifaat buu ka dhigay limaa manacta wa ku toos walaa yanfacu ma anfacu daljadi qofka xoolaha u saaxiibka jadka maalkana waa la yihahdaa xadigana waa la yihahdaa alghina walxad qofka xoolo iyo haninimo iyo maal iyo wax sheeganaya leh qofka ma anfacayo minhu xaggiisa aljadu xoolihiisa waxba ma utarayso ee wax u tari alcamalu saalix iyo iimaan iyo camal saalix ma utaraysa daljad minhu ljad waxba ma tari mayso xoolihiisi hadduuna iimaan iyo camal saalix la imaanin waman yurid illaahu bihi khayra qofku ilaahay khayr la doonana yufaqihu fi diini diintuu fahansiiyaa oo cilmiga sharciga loo jeedaaye kitaabka iyo sunada iyo xalaasha iyo xaaranta lagu kala garanaya ilahay lagu baranayo ilahay iyo asmaadiisa iyo sifaadkiisa ugu horeeya cilmiga ugu qaalisana la barto marka khayr qofku ilahay la doonaa diintu ilaahay fahansiiyaa yufaqihu iyo yucalimu way kala tahay ogaada fiqiga fiqi fi diin nusuusu shareeca haddaad si nadaria ah u barato inaad macnaheeda fahanto oo aad eh, istidlaal la imaan karto oo wax kasoo macni badan oo fara badan aad ka fahmi karto ad ka faa'idaysan karto waa dheeraad wey waa waa faham dheeraada faham dheeraada weeyaan walidalika annaas dadku annaasu yatafaawatuuna fi dalik dadku ku kala tegsan yihiin laga yaaba cilmi la akhristo laakiin waxaa lagu kala tegsan yahay fiqhu fi diin fahamkii shareecada ayaa lagu kala tegsan yahay marka sidaa darteed nabig alay slam man yurid illa bihi khayran yufaqihu fi diin cali bin abi daalib radia allahu canhu waa kii dhihi jiray wuxuu nabiga nagu dardaarmay oo gaara ma jirto ilaa ma ilaa maa kaana fi hadi sayf fahman yucdihi llahu ma yashaa oo kama qaal fahan uu ilahay qofkuu rabo siiyo samictu haulaai alkalimaat mucaawiya wey marka alfaadii markuu akriyay buu hadda iska tiirinaya marka ilan waxaan waxay ubaahan yihiin shar daliil bay ubaahan yihiin waa wax ubaahan aan ra'yi qofku la imaan karin samictu waxaan maqlay haulaai alkalimaat kalimaadkaas aan soo akriyey min annabiyi nabigaan ka maqlay bu yihi sala allahu aleyh wasalam calaa hadihi alacwaad mimbarkan korkiisa calaa hadihi alacwaad mimbarkan aan saarnaayo asagoo ku dul akrinayo oo ka akrinayo acwaad maanaa waa jamcu cuud wey cuudka waa waa geedihii marka tir tirar iyo laamo iyo waxbaa laga sameeyey mimbarkii nabiga sala allah alay wasalam min darfaai alghaaba min darfaai haaba meeshaa haaba la yihahdo madiine ku taala geedaheedi dhuurtahaydha dheeraa dhuurta gegank carradan ka baxay dhuurta la dhameehe dhuurku waa geed dheer oo kala dacwaqeeye iyo gee mxuaha kharaarowel iyo yuleeg geeda dhaadheer wey dhuurta aad bay udhaadheeryihin yaa laga soo laga soo guray laga soo guray meelaha qaar hadda waa yar calaan way yar noqon karaan way gagaabnaan laakiin wax laga sameeyey memberka nabiga sala allah alay wasalam buu ahaa qal xadathna musa ibn ismaaciil qal xadathna abd cabdlwaxid ibn ziyad qal xadathna cثman bn xakim qal xadathna mxamed bn kacb qal samictu muawiya naxw xadathna mحamed muxamed bn muhana qala xadathana yaxya an ibn cajlan moxamed bn cajlan an moxamed bn kacbin qala samictu mucaawiya naxw xadiث hada saxiix wey isaguna qala xadathana moxamed bn muhana alcanazi abu musa qala xadathana alhayth bn jamiil qala xadathanii moxamed bn muslimi can ibn abi xusein qala akbaranii cmr bn abi sufyan can abi hurayrata radia allahu canhu can الnabiyi salى اllahu alayh wasalama qaal nabiga wuxuu yihi ina awhaqa ducaa ducada midda ogu adag awthaq wathiq curwat lwuthqa oo kale wey ina awthaqa ducaa ducada midda ogu muhiimsan ee ugu adag ugu xoog badan ugu qiimo badan an taqula waa inaad tiraahdo allahuma anta rabbi inaad tiraahdo ilaahayo rabbigay baa tahay wa ana cabduka addoonkaadi baan ahay dalamtu nafsii naftaydii baan dulmiyey oo wax dembiga qofka ula imaano imaan dhan ba asagay kusoo noqonaysaa wactaraftu bidambi dembigeydana waan qirtay oo ma inkirsani laa yakfiru dunuuba ma dhaafo ilaa anta adiga mooyeene rabi kfir lii ilah i dhaaf rabi kfir li ilah idhaaf naam yani anwaac tawxiid oo dhan baa laga helay ducadan anta rabbii waa rububiyadii ana cabduka dalamtu nafsii wاctaraftu bdnbii laa yakfiru dunuuba ilaa anta waana cabdukadaasna waa uluhiyadii cubudiyada iyo inaa cibaadada ilahi subxaanahu watacaala uqirto inaa adoon tahay waa uluhiyadii wey kuwan dambana asmaadaas isfaadka iyo rabbi kfir liidaasi mutadamin biاlgafuur ilahay magaciis subxana wataala xadiidku daciif weeyaan sanadkiis maxamed bin muslim adaifi ba ku jira oo sudiqu yukhdi u ah maxamed bin muslim adaifi waa sudiqu yukhdi lakin xadiidka axmed baa soo saaray dariiq camr bin caasim abu hureyrana waa soo saaray biisnaadin saxiix asalkiis marka xadidka saxiix wey ducada waa duca haabita oo sugan in lagu ducaysta tahay qال xdثna yaحyى بن bشri qal xadثna abu qطن عan بn abi سlmta yعni cabdالعaزيز cabdالعaزيز بn abi سlmta بn majshun عan qudamة بn muسى عan abi صاlحi الsman عan abi هurayra radي الlه عnهu qaal kana rasuul الlahi slى الlه عليه waslم wuxuu nabigu ahaa yadcuu kii ducaysta allahuma aslix lii diinii ilahu diintayda i hagaaji oo qof diintiisa ku toosan iga dhig diintayda mar walba way toosan tahay aslix lii i hagaaji diinii tadayunkayga tadayunkeega hagaaji aan diinta maarata ka diin dhiganayo ku dhaqmaayo alladii diintii huwa asaguba cismatu amrii amarkeyga iyo umuurteeda oo dhanba aan ku ilaashanahay in ku badbaadayo leanna qofku wuxuu cismo ku yeelanayaa oo uu ku badbaadi diinta ku badbaadi marka cismatu amri waxaa weeyaan xaafidun lijamiici umuuri diinteyda umuurteeda oo dhan ba i xifdinaysa ee i ilaalinaysa oo adduun iyo aakhiraba qofka uu ku hagaagay oo ku toosnaa cismatu amri umuurtayda oo dhan ba ilaahay diintayda i cismin ilaalinaysa i hagaaji waaslix lii qofka hadduu diin una lahayn wuxuu yahay malaha wuxuu yahay maleh hadduu diin uu leeyahayna waxaa weeyaa dee alla iyo addoomihiisa wa jeclaanayaan meeqaa shaqa ku weyday inuuna qofka uunan hagaagsaneyn oo diinta ku toosnayn marka huwa cismatu amri waaslix lii dunyaaya adduunyadayda ilaahu ii hagaaji alatii adduunyadii fiihaa dhexdeeda ay u macaashii noloshay ay tahay oo intaad nooshahay adduunyadu xasanaad kaga baahan tahay rabbana aatina fi dunya xasana xasanaad ku baahan tahay iyo nolol iyo wanaag baad u baahan tahay iyo qiimo iyo inuu ilaahay kugu dhaafiyo wanaag wajcal mawta mawtka ilaah waxaad ka dhigtaa raxmatan riwaayadii saxiixeeda mashhuurkeed raaxatan li taasaa mashhuura ilaahu naxariis iga dhigo adduunyada markaa iga togsiinayso geerida midaan ka raaxaysto dhibaato badan ugu soo fool lahayd oo barwaaqowna dee aan ka gala meeshaas ilahu ka dhig raaxatan lii naxariis mxua ah, raaxad iga dhig raxmadna iga dhig min kulli suuin wax kasta oo dhibaato soo gaari lahayd ilaahayow mid aan kaba raaxaysto oo aan iyadoo wuxuu dhibaayo soo gaarin geerida ii timaado oon raxmad iyo raaxadeena aan helo ilah ka dhig aw kamaa qaala raxmadaasu marka shakiyey waana saasoo raaxatan baa yaa fiican yani mawdka ilaah midaan raaxo iga dhig oo qofna dee wuxuu u noqon mustariix buu noqon oo raaxo uu noqon kuna mustaraaxu minhu buu noqon aqra wax uga horey ma jirta adduunkina dadki dhibaatada u ku hayay baa ka raaxaysan kuna waa mustariixo isagaa adduunyada dhib badan ku qabay oo waxa uu helaya barwaaqaha markii la fiiriyo addunyada dhibaati ku ahayd marka waa ka raaxaystay oo kama qaal allahu aclam wabilahi towfiq wsala allah waslama ala nabiyina mxamed wala alihi wasaxbi ajmaciin